أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada taariikh nololeedkii baynu wadanay saxaabigii cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadee waxaynu kasoo warramnay khaasatan waxaynu imika ku guda jirnay dhacdooyinkii siyaasadeed ama dhacdooyinkii dagaaladii dhacay ama futuuxaadkii iyo furashooyinkii waaweynaa ee dhacay xilligii uu talinayay cumar ibnu khadaab cumar alfaaruq radi allahu canhu saxaabigii muslimiinta guulaha waaweyn usoo hooyey iyo hogaamiyihii cajiibka ahaa subxaan allah ee muslimiinta waxa weeyaan khayr badan u horseeday ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii janna allaha ka waraabiyo camaladii uu qabtay baana marag iyo markhaati u ah weynaantiisa iyo waxa weeyaan sharafta uu ku leeyahay islaamka iyo muslimiinta dhexdiisa fa radia allahu canhu wa ardaa walaalayaal waxaynu kasoo waramaynay xilligaas waxaan ku jirnay markii dagaalkii baynu kasoo warabnay macrakat alyarmuk macrakat alyarmuk oo ahaa dagaal weyn dagaal weyn oo la mida ah dagaaladii waaweynaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku qaadi jiray nimankii gaaleed dagaalada markaa ama dagaalkii yarmuuk oo kale waxa uu ku suntan yahay waxa lagu furtay ama wuxuu ahaa dagaaladii laga galay dhulka sham dagaalkii ugu weynaa kuwii ka dambeeyey dabcan dagaalo waaweyn oo kale ayaa ka dambeeyey oo aan ka warrami doono balse yarmuuk way ka duwan tahay oo waxa waxaway markii ugu horreysay ee muslimiintu iyo nimankii roomaanka reer yurubta ahaa ay isgaleen ayay ahayd dabadeedna ay dhacday macrakada weyn waa kasoo warramnay markaa qaabkii ay u dhacday markaa dhulka sham waynu ka imanaynaa iminka waxaynu usoo diga roganaynaa xaggan iyo markaa dhulka ciraaq leannahu waxa weeyaan xilligaas futuuxaadka iyo furashooyinka dowladda islaamku weynadeeda inta leekeed waxa weeyaan laba oo waaweyn ayaa dagaaladu ay ka socdeen mid waxay ahayd dowladdii farisiyiinta oo ahayd yacni dowlad jirta guun ah oo gabowday oo jirtay alf yacni khamsa aalaaf sana shan kun oo sannadood bay jirtay dhankan kalena muslimiintu waxay haddana iska dhicinayeen oo la dagaalamayeen dowladdii roomaanka oo iyaduna intaasoo qarni jirtay subxaan allah waayahay hadhow tole dagaaladu markay dhammaadaan ayaan ka warrami doonaa asbaabta keentay in ay jabaan dowladaha waaweyn oo wax weeyaan ka ciidan badnaa oo ka tira badnaa ciidankoodu ka tira badnaayeen ciidamada muslimiinta oo ka tababar badnaayeen oo ka xoolo badnaayeen oo ka dhaqaalo badnaayeen oo meel kastoo ka istaraatiijiyad weynaayeen oo strategically haddii xitaa la leega qaabka dagaalada iyaga strategically uga wanaagsanaa meelaha ay deganaayeen haddana dowladda weyn oo boqolaal kun mar keliya markay soo istaajiso dowladda farisiyiintu goobta dagaalka boqolaal kun baa imanaya oo askar baa imanaysay muslimiintuna gebigooduba markay ugu badan yihiin waa soddon kun dagaalkan aynu ka warrami doono maantana laba boqol iyo soddon kun oo ciidanabay yacni laba boqol iyo afartan kun oo ciidana bay wajahayaan muslimiintu subxaan allah marka maxaa keenay in ay dowladahaas gaaleed ay mar keliya wada jabaan ama ay burburaan ama sidaa yare fudud waxa weeyaan ay muslimiintu yar oo kooban ay uga adkaadaan hadhow baan ka warrami doonaa insha allahu tacaala asbaabta keentay laakiin aan ku horeeyo jabhaddii ka dagaalamaysay dhulka ciraaq ciraaqbu warkaa walaalayaal waxay u qaybsan tahay qeyb waqooyiga ah iyo qeyb koonfur ah qaybta waqooyiga waxaa furtay khaalid ibn lwaliid almakhzuumiyi sayfullahi maslul waxaana markaa eh, la dagaalamayay maciisa saxaabadii rasuulka ridwaanullahi alayhim oo uu ka mid ahaa markaan eh, muhana ibna xaritha shaybani muthana ibna xaritha shaybani waxaynu kasoo warabnay in markii uu bilaabmay dagaalkii dhulka sham in khaalid ibn lwaliid laga kaxeeyey dhulka ciraaq oo loo diray markaa abubakar sidiiq baa wuxuu u diray waa markuu abubakar noolaaye wuxuu u diray dhulka markaas e, sham ayuu u diray dabadeedna waa kii safarkii cajiibka ahaa galay ee aaday markaa dhulka sham ee ka qayb galayay dagaalkii macrakadii ama duulaankii la magacbaxay macrakatilyarmuk waayahay khaalid markuu goobtii dagaalka uu ka tegay ee dhulka ciraaq farisiyiintu dee khaalid way ka cabsan jireen subxaan allah waa inagii hadda ka horna sheegnay in khaalid simcaddiisu ay xilligaa dunida meel walba ay gaadhay oo ay dumarku ay ku cabsi gelin jireen caruurtooda hadday seexan waayaan khaalid baan kugu yeedhinaa subxaan allah meel walba laga yaqaanay sayfullahi lmasluul sayfti ilaahay ee galka la-ay kolkaa markii khaalid uu meeshii ka baxay dowladdii farisiyiintana waxaa ku dhacday baynu nidhi khilaaf baa soo kala dhex galay xagga madaxtooyada ah oo waxa weeyaan way way kala bixi waayeenba muddo hal sano ah ayaa intaasoo boqor ayaa isdaba maray mar gabadh bay doorteen booraan dakla dhihi jiray mar gabadh kale walaasheed ah baa la doortay haddana nimankii madaxda ah generaaladii ciidamadii dowladda farrisiyiinta bahman jadaweyh iyo rustum iyo gaalada waaweyn ayaa markaa waxay laayeen dhammaan caruurtii u dhalay odaygii markaa boqorka ka ahaan jiray dee kasoo farcaamayna kisra ibnu hurmus la dhihi jiray ilaa markii ugu dambaysay cid boqor noqotaba la waayey ugu dambaynna waxay heleen baynu nidhi jar ninka la dhahdo oo hooyadii dhashay jar ayaa waxay xataa ka cabsatay iyadu inay wiilkeeda tidhaahdo wiil uu dhalay kisra ayaan haystaay oo dadki dumarkii badnaay uu qabay yani cid walba waxay ka cabsanaysa in caruurtooda la laayo calaa kulli xaal ninkaa jar baa la helay may dilinkaas ee isagiibay u dhiibeen dabadeedna waxay dhaheen marka waxa weeyaan noo tali wuu u taliyey nin dhallinyara buu ahaa dhowr iyo labaatan jira dabadeedna markaasay isqabsadeen markii ay arkeen nin yacni dowladdii kasoo jeeda boqortooyadoodii ayaa askartoodii isu timi kacdoon baa xitaa ka kacay waqooyigii ciraaq ee uu furtay markaa khaalid ibnulwaliid magaalooyin ka mida ayaa markay arkeen dowladdoodii ay awood soo yeelanaysa bay qaar ka mida kacdoonna sameeyeen meeshana waxaa kusoo hadhay baynu nidhi saxaabigii la dhihi jiray muthana ibnu xaarith ashaybani iyo sideed kun oo ciidana oo uu haystay dabadeedna maxaa dhacay horimaad iskahorimaad horimaadyo ayaa dhacay calaa kulli xaal muthana ibnu xaarith markii uu arkay inay marxaladdii qadhaadhaatay wuxuu u tegey abibakr asidiiq radia allahu canhu oo xilliga waxa weeyaan abu bakr markuu wuxuu la kulmay abubakar oo geeriyoonaya oo furaashkii geeridaba saaran wuxuu ku dhahay cumar ibnu khadaab u tag cumar markaa talada weydii radia allahu can abubakr wuu geeriyooday cumar baa markaa waxa weeyaan ciidan buu usoo ururiyey ciidan ayuu usoo ururiyey ciidankaa uu soo ururiyeyna nimankii carabeed ee baadiyaha deganaa iyo kuwii xilliyadii magaranaysaa xilligii abubakr sidiiq markuu talada qabsanayay kuwii ridoobay ee gaaloobay ee khaalid ibn waliid uu ka adkaaday ee islaamnimada lagu soo celiyey kuwaasoo dhan buu u yeedhay waa lagu soo daray waxaa madax looga dhigay ninka loo yaqaano abu cubayda ibnu masud abu cubayda ibnu mascuud abu cubaydahaasi ma aha baynu nidhi abu cubayda ibnu caamir ibnu jaraax waaye abu cubayda caamir ibn jaraax isagu wuxuu ka dagaalamaya dhulka sham waana madaxda ama hogaamiyaha dagaala ee ciidamada muslimiinta ee dhulka shaam wey abu cubayda ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yimi goobtii dagaalka ee dhulka ciraaq marka maalinta horan ka warramay dhamaan intan oo dhan ka warramay oon hordhacun baan ka dhiganana insha allah kadibna maxaa dhacay waxaa dhacday dagaalkii la dhihi jiray macrakatuljisri biriishka lagu dagaalamay biriishka lagu dagaalamayay yaa hogaaminayey waxaa farisiinta u hogaaminayay bahman jaadaweyhi bahman jaadaweyhi bahman jaadaweyhi wuxuu ahaa nin balaaye ah generaalkii ciidamadii dowladda farisiyiinta ayuu ahaa dulxaajibna waa loogu yeedhaa marka waxa weeyaan nin balaayaa buu ahaa wuxuu watay maroodiyayaal kolka muslimiintii iyo dowladdii farisiyiintu way isgaleen meel bridge ah ayaa webiga furaat baa u kala dhexeeyey labada ciidan markaa ciidamada muslimiintaa tallowday oo ka tallowday bridgekii xaggii kale aadeen dagaalkii baa markaa meeshii ka dhacay subxaan allah waa waxa weeyaan dagaalka waxaa lagu dilay muslimiintii waa lagu laayay laba kun oo nin ayaa dagaalkii lagu dilay laba kun oo nin ayaa goobtii dagaalka ku dhintay waa kow laba sidoo kale waxa sababta ay u jabeenna waxay ahayd maroodiga oo hadda ka hor baanay maroodi may arkin markaa waxa weeya way cabsadeen oo fardihii muslimiintu ay wateen ba xitaa cabsatay oo dib usoo noqotay dabadeedna subxaan allah maxaa dhacay waxa dhacday ninkii hogaaminayey abu cubayda ibnu mascuud ayaa wuxuu la wuxuu u dardaarmay wiilashiisii iyo raggii ka dambeeya madaxda ahaa afar wiil buu dabcan uu dhalay wuxuu dhahay anaa la dagaalamaya maroodiga haddii aniga uu maroodigaasi idilo adaa madax usii ahaanaya muslimiinta wuu tegey maroodigii buu sanka gooyay subxaan allah sankii dheeraa soo ma garanaysa khurduumkiisii ayuu gooyey maroodigina wuu cadhooday wuu ku istaagay fa maata wuu dhintay markaa saxaabigaas abu cubayda saasuu ku geeriyooday radia allahu canhu kadibna afar wiil oo kale u dhalayna isna goobtay ku dhinteen oo waxaa jirta xataa gabadh uu qabay saxaabigaas abu cubayda ibnu mascuud nin dhallinyaraa buu ahaa xataa saxaabi mu ahin baa laleeyahay nin taabiciyana waa ahaa wallahu aclam taabici baanu ahaa saasana sugan baan filaya ayaa waxaa jirtay gabadh uu qabay oo la dhahi jiray duuma gabadha duuma la dhaho ayaa intaanuu geeriyo ninka horbay waxay aragtay riyay aragtay waxay tidhi waxaan arkay adiga iyo afartaada carruura ah oo subxaan allah uu nin malag ahi uu caanasinayo uu caanasinayo deetana wuxu uhi alxamdu waa shahaadadeedii buu yihi shahiid baan noqonaya subxaan allah sidiibay afartii wiil ee uu dhalayna uu ku shahiidan isagina uu ku shahiiday markii lagu jabiyey markaa muslimiinta goobtii dagaalka waxay dooneen inay dibhe usoo noqdaan oo ay ka cararaan maxay goobtii dagaalka xaggaa laga tallaabayaa jisrigii iyo ma bridjkii subxaan allah maxaa dhacay markaa dadkii markay isku farabateen bridjku wuu go-ay saddex shay saddex qolon yani saddex sababoodna waa loo tiiriyaa kow in mid ka mida muslimiintu waa cadhooda uu yidhi sidaad goobta dagaalka uga cararaysaan oo deetana waa xadhkaha gooyey riwaayad baa jirtaa ama waxa weeyaan saasna waa lasoo arooriya taas waa kow ta labaad waxay dhaheen maya ee dadkii markay isku farabateen oo aada u bateen dad badanoo bridjka dhex yaacaya ayuu bridjkii go-ay mid saddexaadna way sheegeen waxay dhaheen marka horeba dhagar bay maleegeen farisiyiintu oo markii ay bridjka isku sii daayeen ayay xadhkaha u gooyeen markaan yacni tayiilo xoogan aniga waxa ay tahay yacni in ay markii mar keliya ay saa usoo boodeen inuu bridjkii la go-ay dee markaa dabaalna may garanaynin ee webiga furaad bay ku qarqoomeen laba kun oo nin subxaana alla afar kun oo muslimiina baa ku geeriyada waana dagaalka keliya ee lagu jabiyey muslimiinta waa dagaalka keliya muslimiinta lagu jebiye subxaan allah dagaaladii ay ka wadeen dowladda farisiinta ala kulli xaal waxaa ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka muthana ibn xarit shaybani dhaawac baa soo gaadhay halisa baa soo gaadhay dabadeedna dhaawacaas soo gaadhay wuu u dhiman doonaa waanan ka warrami doonaa arrintii markii ay qadhaadhaatay ciidamadii farisiyiintuna way soo bateen boqolaal kun waxay dooneen in ay goobihii markaa waxa weeyaan eh, laga qabsaday waagii hore inay dib u qabsadaan iyo awooddoodii dib ay usoo noqotay leanno boqor bay yeesheen iminka nin ah markii hore gabadh baa u talin jirtay calaa kulli xaal cumar ibnu khadaab uu dareemay halista soo socota eh, dhammaan dadkii oo dhan buu isugu yeedhay wixii magaalada madiina joogay u haleeli karaayay oo dhan buu u yeedhay wuxuu yeedhay jasiiraddii carbeed oo dhan dad buu u diray ummadihii oo dhan buu isugu yeedhay waayo dawladda muslimiintu waxayn laba meelood way ka dagaalamaysa labadii dowladoodee adduunka ugu waaweyneydba way la dagaalamaysa marka ciidan wuu u baahan yahay intii uu haleeli karayay oo dhan buu u yeedhay marka sida aawadeed markan wuxuu sameeyey tajniid caskari yacnii dadkoo dhan nin kastoo qaangaada wuxuu ku yidhi waajib bay kugu tahay inaad aad jihaadka ka qayb geshid oo aad markaa waxa weeyaan aada la dagaalantid nimanka gaaleed wuu isu yeedhay wuu u yeedhay wuu u yeedhay calaa kulli xaal ilaa soddon kun ciidan gaadhaya ayaa markaa waxa weeyaan uu diyaariyey wuxuu doonay markaa cumar inuu isagu naftiisa uu hogaamiyo dagaalka yaa tegaya goobta dagaalka cumar laftigiisii khaliifkii muslimiinta amiirilmu'miniin cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu dhahay anaa tegaya ciraaq oo dagaalamaya subxaanallah wuu soo baxay markuu marayey meesha loo yaqaana suraar oo magaalada madiine caasimadii bay ahayd uu meesha la dhaha suraar oo madiine wax yar u jirta markuu marayey ayaa waxa weeyaan shir baa la galay muslimiintii way shireen magaalada madiinana wuxuu cumar kaga tegay alimaam caliy ibn abi aalib radi allahu canhu radia allahu canhu cali baa lagaga yimi calina haddana markii shirka la galay waa loo yeedhay wuu yimi goobtii dagaalka markaa way shireen cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu yihi cumarow ha tegin cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhu wuxuu yihi cumarow adigu ha tegin balse nin kala dir waxaa la yidhi oo yaa la diraa cabdiraxmaan baa yidhi anaa anaa og ninka diraysid oo waayo ninka la dirayo wuxuu ihi alasad libaaxi wuxuu ku jiraa kaynta kayntuu joogaa iyo meeshii uu fadhiyi jiray buu kuu joogaa libaaxi waxaa la yidhi war libaaxanaad sheegaysid waayo wuxuu dhahay waa sacad ibn abi waqas radia allahu canhu khaalu rasuuliillah waa sacad ibnu abi waqaas oo ahaa abtigii rasuulka abti u ahaa oo reer bani zuhra ayuu ahaa oo nabiguna uu ku faani jira u dhihi jiray hada khaalii falyurni axadukum khaalahu waa ka abtigay Eh, bal ninow nin nin walowba abtigiini tusa buu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, sacad baa loo yeedhay marka sacad wuxuu markaa uu joogay eh, magaalada meesha hawaasin qabaa reer hawaasin waa meeshii dagaalkii xunayn uu ka dhacay way yowma xunaynin ida acjabatkum katharatum halkaas ayuu dadkii qabaa reer hawaasin ayuu sadaqooyinka loo diray oo kasoo ururinayay waa loo yeedhay marka hadda ka wuxuu ka talinayey sacad wuxuu ka talinayay magaalada kuufa magaalada kuufa oo markaa waxa weeyaan uu furtay khaalid ibn lwaliid radia allahu canh ama magaalada kuufa waxaa aasaasay aslanba dadka muslimiintaba dhisay waan ka warrami doonaa insha allah qaybaha dambe iyo xalaqaadka soo socda ee marka waxa weeyaan xadaarada islaamka ee uu soo kordhiyay cumar ibn khadaab ayay ka mid tahay magaalooyin waaweyn oo ilaa iyo hadda jira oo cumar ibn khadaab uu aasaasay si magaalada kuufa oo kale magaalada kuufa ayuu ka talinayay marka maxaa dhacay marka dadkii deganaa magaalada kuufa ayaa cumar ibnu khadaab nin aad u cadaalad badan ayuu ahaa radia allahu canh umanuu aabba yeeli jirin kani waa saxaabi kani waa taabici kani waa ilmo yar isagoo cadaaladaasi xaqaasu ku sugnaa subxaan allah waxa uu mar walba uu la xisaabtami jiray dadka wulaadiisa iyo dadka markaa barasaaqyada u ah ee gobollada uga taliya markaa cid buu diray maxamed ibnu maslama wasiirkiisa arrimaha isgaadhsiinta baan dhihi karanaa insax tacbiir yani maxamed ibn ibn abi maslama radia allahu can saxaabi ansaariya buu ahaa reer badriya calaa kulli xaal wuu tegay magaaladii kuufa waxaa layidhi ninkan ka waran meel kasta masaajidada deberiga dadku ay ku kulmi jireen masaajid kastaba waa la tegay kuufa ka waran baa la yidhi ninka sacad ee madaxdaydin ah masaajid kasta uu taga waxaa la dhahda way ammaanaan waa nin wanaagsan sadaqada si wanaagsan buu dadka u siiyaa ilaahay buu ka cabsadaa dee waa saxaabiga rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam masaajidkii dhowr masaajid markuu maray masaajidkii ugu dambeeyey magaalada kuufa markuu marayey ayuu dadkiibu weydiiyey ka warrama sacad ibn abi waqaas arrintiisa subxaan allah ilaanna waxaa loo gudbinayaa maxay waxaa loo gudbinayaa riboodka amiirilmuuminiin cumar alfaaruuq dabadeedna waxaa la dhahay nin baa istaagay marka usaama la dhaho ibnu qataada markaa wuxuu dhahay sacad ibn abi oo madna weydiinaysid ahaa ninkaasi waxa weeye laa yacdilu fi sawiya dadka ma simaba cadaaladba kuma kacabuy walaa yuxsinu salaa salaadana mama hagaajiyaba walciyaadu billahi rabb alcaalamiin sacad ibn abi waqaas axadu cashara almubashiriina biljanna mid ka mida tobankii saxaabiye jannada loogu bishaareeyey ayuu leeyahy salaadana ma hagaajiyaba salaada si fiicanba uma tukado subxaan allah cadaaladna kuma dhaqmo waxna nama siiyo buu yihi subxaan allah de riboodkii baa loo geeyey cumar ibncumar ibnu khadaab markaa cumar baa u yeedhay wuxuu yihi haye waa maxay cabashadan jirta dabadeedna wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay waanu cadaalad sameeya buu yihi sidii ilaahay uu sheegay haddii meel yacni haniima ay timaado waxa weye khumuskan ka bixiya khumuskuna waa shan meelood meel ayaa laga bixinaya oo dowladda islaamka la siiya inta kalena ciddii ka qayb gashay dagaalka la siiya wahaakada salaadana waxaan u tujiyaa buu ihi siduu nebigu noo tujin jiray oo afar ragcadood haddii la tujinayo labada ragcadood horena waan dheeraysiiya labada dambena waan gaabiya yacnii qiraa'ada qur-aankan akhrinta ayaan ku gaabiya sidii rasuulku noo tujin jiray ayaan markaa u tujiyaa cumar wuxuu dhahay anigu waan koogahay aad run sheegaysid laakiin laakiin wuxuu dhahay subxaan allah anigu cadaalad baan u sameynayaa dadka naxnu naxkumu bidawaahir wixii noo muuqda ee dadka muslimiintu ay kasoo cawdaan ayaan anagu u fulinaynaa waa la casilay markaa ninkii sacad ibn abi waqaas ahaa sacad wuxuu dhahay ninkii markaa waxa weye warkaa sheegay ilaahayow wuu habaaray u fiirso sacadna waxaanu nidhi hadda ka hor nabiga u duceeyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu dhahay allaahuma stajib ducaa'ahu ilaahayow sacad ibn abi waqaas duca kastoo ku baryo u ka ajiib duco kastoo uu ku baryo ka ajiib subxaan allah markaa ducooyinkiisa waxyaala cajaayib baa laga soo wariyaa oo sida ducada ilaahay uga aqbali jiray saxaabiga dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal ninkii buu habaara wuxuu hi ilaahayow hadduu been sheegayo ninkaa cimrigiisa dheeree caruurtiisana farabadi faqrina ilaahayow ku sallid adduunyadana ku fitne buu yidhi subxaan allah waacridhu lilfitan ilaahayo u bandhig fitnadana buu yidhi ninkii dee sacad ibnu waqaas goormuu geeriyooday da-diisii baa dheeraatay oday weyn buu noqday caruur badanna wuu dhalo sagaal hablood buu dhalay subxaan allah waayahay da way dheeraatay ilaahayna isagoo weyn buu weliba fitneeyey oday weyn oo indhala intuu indhabeelay ayuu suuqa soo mari jiray subxaan allah dabeedna hablaha yaryar ee kurayda ah iminka soo koray ayuu ku dhegi jiray uu qabsan jiray suuqa dhexdiisa ummadoo dhan arkaysa markaasaa lala yawar odaygan weyna shiikha ah oday weyn oo shiikho hablo yaryar ku dhegaya walciyaadu billah markaasu wuxuu dhihi jiray shiikhun kabiir maftuun oday weyno waayeela baan ahay oo indhabeelay oo fitnaysan asaabatnii dacwatu rajuli saalix waxaa iigu dhacday habaarkii ninkii wanaagsanaayey sacad ibn abi waqaas subxaana ya yacrif yacrif yani wuu garanayaa markaan meesha dhibaatadu ay kaga timi waayahay markaa waxa weeyaan markii kuufe laga casilay xaguu aaday cumar wuxuu ku dhahay qabaa'ilada reer bani hawaasin kasoo ururisa daqooyinka halkaasuu ku maqnaa markaa libaaxaasaa loo yeedhay ayuu cumar ayaa loogu yeedhay waa la isku waafaqay ciidankii baa loo dhiibay markaa radia allahu canhu wa ciidan markaa sideed kun gaadhaya ayaa madax looga dhigay cumarna wuu la teliyey marka subxaan allah yacni inta jeer uu la hadlay aad bay u fara badanta kutubu taarikh waa ka hedlaysa intaasoo jeer oo nasteexa iyo waano u tilmaamay cumarna wuxuu kaga duwan yahay abibakr asidiiq radia allahu canhu markuu ciidan uu diro wuxuu doonayaa inuu taako taako uu ula socdo iyo tallaabo tallaabo uu ula socdo ciidanka uu diray wuxuu ku dhihi jiray yacni sacad ibn abi waqaas wuxuu ku dhahay eh, radia allahu canh markaad dagaalka gelaysaan waxaad ii soo sheegtaa sidii inaan anigu dagaalka aan joogon arkaayo igu soo qor buu yidhi every day maalin kastana warqadda soo dir buu dhihi jiray subxaan allah dabadeedna wuu khidayn jiray cumar ibnu khadaab radia allahu canh khidaduu keeni jiray iyo qorshaha dagaalka ee ay markaa ku dagaalamayaan fa allahu canhu ardaa waa baxay markaa sacad ibn abi waqaas iyadoo markaa uu cumar uu la teliyey oo uu ku dhahay yaanay ku kadinin inay dadku ku dhahaan khalu rasuulilah rasuulka ilaahay baa abti uu u yahay waxa weeyaan dadkao dhan ilaahay agtiisa way ka siman yihiin ayuu markaa waa la teliyey arrin adduunya iyo arrin aakhiraba kadibna khidadii buu siiyey iyo qaabkii qorshihuu ku dagaalamayey wuxuu dhahay waxaad tagaysaa dhulka ciraaq muslimiintii markaa ciraaq joogtay u tag waa tegay markaa waqooyiga ciraaq waxaynu nidhi khaalid baa furtay subxaan allah ragna way joogaano dee muthana ibnu xaaritha shaybani oo dhaawac ah ayaa joogay wuu tegay markaa sacad ibn abu waqaas iyo ciidankii uu isaguna urursaday ee loo dhiibay waxay tageen dhulkii ciraaq marka waxa dhacday walaalayaal ninkii markaa muthana ibn xaaritha shaybani radia allahu canhu ayaa wax waxaway dhaawicii halista ahaa ayuu geeriyooday ayuu geeriyey markaa intaanu geeriyo nin ayuu saacad lasii usii dardaarmay oo uu dhahay maxay wuxuu saddex sannadood buu dee markaa ka dagaalamayay dhulka farisiyiinta khibrad badan buu leeyahay radia allahu canhu marka usii dardaarmay goobaha uu ku dagaalamayo meel u dhaxaysa magaalo iyo meel dhul iyo meel miyi ah ama baadiye ah kula dagaalamayuu yidhi subxaan allah oo haddii aad markaa waxa weye jebisidna magaaladaad geli hadday ku soo jabiyaanna oo aad aragtid inay kaa tira bataanna dee baadiyaha iska soo geliyo waxa weeyaan dhib badan oo saa u bagweyn kuma gaadhsiinay marka waxa weeyaan khidadii buu siiyey radia allahu canhu dabeedna wuu geeriyooday sacad ibn abi waqaasna radia allahu canhu nin aada u wanaagsan ayuu ahaaye isna wuxuu guursaday gabadhii uu markaa waxa weeyaan uu ka geeriyooday muhana ibna xarit shaybani oo salma bintu xabsa la dhihi jiray ayuu markaa guursaday oo markii cidda baxday buu guursaday subxaan allah isagoo hagaajinayo wanaajinaya markaa ninkaa saxaabiga ah ee muthani ibn xarit shaybani muthanina waynagii maalinta hore ka waranay hadda ogaada muthani ibn xarit shaybani xataa culimmada qaar baa le saxaabiba mu ahine taabici buu ahaa nabiga wuu arkay muthani ibn xarit shaybani isagii qabaa'ilkii shaybaaniyiinta ee joogay dhulka faris bay jiiraan la ahayn dowladda farisiinta ay jiiraan la waa kii u yimi marka waxa weya ciid wuxuu ka mid ahaa qabailkii reer aala shaybani u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ku dhahay waanu islaamaynaa laakiin bishard bishard shardi waxaanu ka dhiganaynaa dowladdaa loo yaqaana farisiyiinta annagu faraha lama tegino ma doonin inaan la dagaalano deetana nebigu wuxuu dhahay laqad yacni run baa sheegteen buu idhi maa axsantum buu idhi waad wanaagsantid haddaad sheegteen runta deetana nebigu waa kii laha maxay ولكن لا يقوم هذا الدين إلا من xaazahu bijamiici jawaanibihi diintan laakiin ma toosinayo qof marka waxa weeyaan jaanibyadiisoo dhan ama dhinacyadeed oo dhan soo kooba mooyaan ninkii markaa ka cabsanaya argagaxu uu ku jiray dowladda farisiyiinta ee shardi ka dhigay islaamiba maayo ina laga daayo dowladda farisiyiinta wuxuu ahaa ninkii uu tegay khaliifatu rasuulilah abibakar ee ku lahaa yaa khaliifata rasuulillah khaliifkii rasuulka ilaahayow aniga ii ogolow inaan dowladda farisiyiinta keligay iyo qabiilkaygu aan la dagaalamo subxaan allah deetana wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee futuuxaadka waaweyn horseeda waa mutani ibni xaarid ashaybaan ninkii cabsidu ay ku jirtay xilligii nebiga markaa cabsanaya lahaa shardi shardi baan ka dhiganay wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee bilaabay futuuxaadka dowladda faarisiyiinta fa subxaan allah fa subxaan allah subxaan allah calaa kulli xaal radia allahu canhu isagu saasuu geeriyooday sacad baa markaa la wareegay goobtii dagaalka markaa la wareegay mudda markaa waa sanadkii afariyo tobnaadii hijriyada mudda markaa waxa weeyaan meeshii la isla la wada fadhiyey ciidamadii baa isu yimi subxaan allah ciidamada muslimiintu waxay gaadheen soddon kun bay gaadheen marka soddon kun ayay gaadheen waayo sidoo kale qaar badan baa waxay ka yimaadeen dhulka sham uu kasoo diray cumar ibnu khadaab markaa halaatiin alf soddon kun bay marayeen marka waxa weeyaan dhambaallada la isdhaabsisanayay boqorkii dowladda farisiinta waa yasdajar marka waxa weeyaan cid buu soo diraa wuxuu dhahaa maxay maxaad naga rabtaan muslimiintu waxay dirayaan marba nin ka mida ayaga madaxdooda mabay direen nin ayaga ka mid a muqiira ibnu shucba radia allahu canhu saxaabigaasay direen nin aad u caqli badana garaad badan ah marka waa way iswaraysteen boqorkii yasdajar war maxaad naga rabtaan waxaan idinka rabnaa inaad ilaahay diintiisa soo gashaan annagu waxaan ahaan jirnay buu idhi dad gaala ah sidaas uu ka warramay jaahiligoodii dabadeedna ilaahay baa noo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aanu naqaano dhowrsanaantiisa oo aanu naqaano akhlaaqdiisa aanu naqaano dhalashadiisa iyo nasabkiisa wax walba aanu naqaano deetana waanu rumaynay buu markaa u sheegay subxaan allah marka ninka yasdajaar wuxuu dhihi jiray wallahi waa wax wanaagsan wax fiican weeyaan wax fiican axsantum axsantum wax wanaagsan weeyaan laakiin xawaashida ag joogta iyo eh, dadkii markaa waxa weye wasaaradiisii ayaa waxay dhihi jiraan waanu diidnay fa subaa waa same waxay la mid tahay boqorkii boqorkii romaanka ee hiraqal markuu nabigu u diray cabdillahi ibn xaris uu diray warqadda u dhiibay eh, uu wareysanaya maxay abu sufyaan uu u abu sufyan meelaha ka qabtay uu u yeedhay absolutely waa sidii oo kale ala kulli xaal aynu markaa kusoo noqonno eh, waxaa isdhaafay baynu nidhi maxay dhambaalladii subxaan allah mid ka mida markaa saxaabadii rasuulka oo maryo jeexjeexan sita oo waxa weeyaan hay-addiisu iyo kabihiis iyo siduu u egyahay aad ka garanaysid faqri inuu hayo ayaa markaa waxa dhacday wuxuu sitaa warankii waxaa kalou sitaa koofiyadii birta ahayd marka waa loo yeedhay boqorkii yazdajar baa u yeedhay subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay yazdajar wuxuu yihi dadkan waa fuqaro waa muslimiintu waa dad baahan waxaanu yeelaynaa aynu hunguri gelino marka wuxuu dhis wuxuu sameeyey eh, meel macrad weyn ayuu barkimooyin dah barkimooyin macdano la yaable mahrajaan waa marajaan iyo macdano la yaablo lulu iyo waxyaala saasa ku taxay ayuu saa usoo dhigay waddadii maaragtay soomiika lama dhaho waa roogga cas rooggii casaabuu dhigay subxaan allah si uu u hunguri geliyo muslimiinta deetana ninkii baa soo degay subxaan allah warankiibuu sitaa dabadeedna barkimihii uu meesha soo dhigay faraskii uu sitay buu horta ku xidhay <laughs> halkiibuu faraskiisii ku saateeyey subxaan allah warankiibuu qaaday barkin yaroo kastuu meesha dhigayba warankiibuu ka taagaya unduruu ilaa cizi lislaam sharafta islaamka saasuu ka taagaya subxaan allah wuu ka taagay wuu ka taagay ilamaayo uu ku dhamaaday kursigii uu ku fadhiyay yasdajar yasdajar baa yidhi war maxaad naga rabtaan wuxuu dhahay waxaan idinka rabnaa in aan idinka saarno diiqi dunyaa ilaa sicati alxayaa sicati dunya inaan idinka saarno cidhiidhiga adduunka oon idiin saarno idinka u aan idiin saarno waasacnaanta cayshka iyo nolosha aan idiin saarno subxaan allah boqorkii dunidabaa ka talinayay khamsa alaaf sana boqortooyo shan kun oo sannadood jirta ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhiga adduunka lagaa saaraya waasicnimada adduunkana lagu saaraya fa subxaan allah subxaan allah wahada islaamkuna waa saa weeyaan walaalayaal islaamkuna waa sida walidalik ba xasan albasri wuxuu dhihi jiray radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray ilaah baan ku dhaartee yacni sacaadada iyo farxadda laabta islaamka ku jirta ee muslimiinta ku jirta hadday ogaan lahaayeen boqortooyada adduunyada ka talisa waynagu deli lahaayeen oo wayna layn lahaayeen si ay markaa sacaadada iyo farxadda ay u gaadhaan subxaan allah subxaan allah leanna qofku markuu muslim uu yahay oo salaadiisa uu tukanayo u fiirso marka salaadda tukatid alxamdu lilah ilahay baa laabtuu kuu waasicinaya farxad raynrayn iyo waxaad dareemaysaa asacaada wallahi hadday og yihiin maraykanka hadday og yihiin ruushku farxadda ku jirta salaada wallahi qoorta inoo dheerayn lahay wayna layn lahaayeen ba iyagoo ina xaasidayen subxaanallah calaa kulli xaal aan ka gudubna marka wuu la yaabay ninkii boqorka ahaa markaa walaalayaal dabadeedna wuxuu dhahay wallaahi ha eeganina buu yihi ninkan marihiisa jeexjeexan ee u fiirsada hadalkiis iyo ficilkiis waa iska laabtay adigu way shaqayn weyday wax sulxi ah dagaalkii baa markaa bilaabmay dagaalkii wuxuu ka dhacay markaa meesha loo yaqaano meesha loo yaqaano e, waxaa la dhihi jiray subxaan allah alqadisiya meesha loo yaqaano alqadisiya ayuu ka dhacay markaa dagaalkii wuxuu dhacay dagaalkaasi saddex iyo tobankii shacbaan ee sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada saddex iyo tobankii shacbaan ee sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada subxaan allah afar maalmood ayuu dagaalkaasi socday iyo saddex habeen afarta maalmood magacyo leeyihiin waad xifdiyeysaa waad qoranaysa afarta maalmood magacyay leeyihiin saddexda maal habeene kalena magacyay leeyihiin subxaan allah afar iyo tobankii saddex tobanka shacbaan maalinteeda waxaa la dhahdaa yowmu armaad yowma armaad baa la dhahdaa haye habeenkeedana waxaa la dhahaa leylat lhudah leylat lhudah baa la dhahaa afar iyo tobankii shacbaan sanadkii shan iyo tobnaad ee uu dagaalku socday maalinta waxa la dhahaa yowmu akwaaf yowmu akwaaf habeenkeedana waxaa la dhahdaa laylatu sawaad laylatu sawaad wey haben maalintii shan iyo tobnaad ee bisha shacbaan sanadkii shan iyo tobnaad ee hijriyadda waxaa maalintaas dagaalkii waxa weeyaan maalinta afariyo tobnaad dabcan maalinta shan iyo tobnaad waxaa la dhahdaa magaceed magaceeda yowmu camaath yowmu camaath habeenkeedana waxaa la leylat lhadi leylat lhariir leylat lhariir baa la dhahaa maalintii lix tobnaad oo ahayd maalintii ugu dambeysayna yowmu nasri baa la dhaha maalintii guush marka afar maalmood iyo saddex habeen ayuu socday dagaalkii subxaan allah muslimiintu waxay ahaayeen afartan kun ayay ahaayeen ciidankoodii markii laysu geeyo intii sham ka timi iyo intii ka timi maxay ciraaq ka timi iyo intii ciraaq joogtay iyo intii magaalada madiina uu cumar ibn khadaab uu kasoo wariyay afartan kun bay ahaayeen gaaladuna waxay ahaayeen boqol iyo labaatan kun oo dagaalka joogay iyo boqol iyo labaatan kale oo ka dambeeyey markaa tiradoodu guud ahaan waxay ahayd mi-atain wa arbiciin alf laba boqol iyo afartan kun oo askari subxaan allah dowlad adduunka joogto imika haysataa maba jirta ciidan intaa leeg dowladaha adduunka ugu waaweyn baan xitaa haysanin subxaan allah xilligaa waxay haysteen laba boqol iyo afartan kun ciidan gaadhay subxaan allah subxaan allah bal ka waran laba boqol iyo afartan kun oo maanta joogo askar ah dunidaba qayb dhan bay qabsan lahaayeen subxaan allah laba boqol iyo afartan kun bay farisiyiintu haysteen markaa muslimiintuna waxay ahaayeen afartan kun farqiga udhexeeya waa maxay laba laba boqol oo kun <laughs> aya ayay dheer yihiin subxaan allah subxaan allah hogaamiyaha muslimiintu wuxuu ahaa sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu wa ardaah sacad ayuu ahaa gaaladana waxa uu hogaaminayay ninkii daaha hoostiisa ka xukumi jiray dowladda farisiyiinta oo la dhaho rustum rustum waayo waa oday siddeetan jira tamaaniin sana tamaaniin sana siddeetan sanadood buu jiraa haddana isagoo saa u taagan ayuu ku boodaa faraska siddeetan sanadoodna wuu jiraa isagoo saa u taaganna faraskuu ku boodaa subxaan allah military la yaable weeyaan oo tababaran halisa subxaan allah subxaan allah waxyaalaha cajaayibka waxaa ka a dagaalkii maalintii uu bilaabmayay ee yowmu ramad armaad maalintuu bilaabmayey saddexiy tobankii shacbaan sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyadda ayaa qadarkay rabbi subxaana wa tacaala ayaa saxaabigii sacad bin abi waqaas uu xanuustay cudur baa ku dhacay halkan maaragtay jilbah lugaha maaragtay jilbaha ama rugaga iyo lowga iyo hadba sida loo yaqaan ayaa waxaa ku kacay cirqi cirqu nisa ah waxa loo yaqaan cirqigu waa xidid baa ku kacay subxaan allah lugihii marka ma fadhiisan karo ma fadhiisan karo cirqi baa ku kacay sidoo kale mana istaagi karo talabaadna labaadna waxaa ku dhacay halkan barida ayaa waxaa ka soo baxay dhammaan intaasoo dham qaybta dee dambe jidhka o dhan waxaa kasoo baxay finan iyo burooyin waaweyn mana fadhiisan kara marka waa sida iminka matalan cudurka hablabaaska oo kale ama jadeecada oo kale jidhka ka soo saarta finanka faraha badan laysoma arkin xanuun saas oo kalebaa ku dhacay intaa dambe o dhanna kama fadhiisan marka ma fadhiisan karo mana istaagi karo waxa weeyaan subxaan allah cirqigiibaa haya markaa muxuu yeelay waxa meesha goobta dagaalka waxa ku yaalay meel qasriya ah. yacni taan guri taan ah guri qasri ah oo dhisan ku yaalay markaa ma fadhiisan karo mana istaagi karo gurigii qasriga ahaa ayuu laabtiisa halkan xabadkiisa ayuu dhulka dhigay meeshii dushii sare ayuu dhigay markaa laabtiisa halkaasuu dhigay barkina wejiguu saa u saartay wuxuuna ahaa saxaabigaasi nin aada u indha dhaadheer is aad buu indha dheeraa meel walba waxbuu ka arkayay subxaan allah okay marka isaga xaaladiisi sidaasay noqotay markuu arkay inaanu dagaalkii hoggaamin karin wuxuu u yeedhay khalid ibnu cardafa khaalid ibnu cardafa ayaa loo yeedhay deetana wuxuu u dhiibay talada hogaanta hogaanka muslimiinta ayuu u dhiibay radia allahu canhu wa sidaas ayuu markaa dagaalkii ku bilaabmay maxaa dhacay markaa walaalayaal dagaalkii intii uu jiray intii uu socday gaaladii farisiyiintu waxay keensadeen maroodiyayaal maroodi yayaal koob iyo soddon maroodi ayay wataan tiradooduna inta leegta waa ujeedaan dabadeedna koob iyo soddonkaa maroodi dusha waxaa ka saaran tawaabil tawaabilku waa maxay waa dusha waxay ka dhiseen sanduuq sanduuq ay sanduuq bay dusha ka saaran ayay ka saaran yihiin waxa ka dambeeya sidoo kale yacni gaadhi ximaarka soomaydaan arkin gaadhi ximaarka ma taqaanaan sow ximaarku dameerka maaha aha gaadhina kama dambeeyo buuriga dambe ka dambeeya okay buudhibaa markaa ka dambeeya ayuu jiidanayaa eh, yani waxa uu jiidanayaa maxay buuriga weyn ayuu jiidanayaa markaa subxaan allah maroodigii dushana waxaa ka saaran sanduuq weyn sanduuqa waxa dusha ka saaran niman tababaran oo warma dhaadheer sita oo fara badan ayaa dusha ka saaran maroodi xagga dambena wuxuu ku wataa buudhi weyn buudhigana yaa saaran rag hubaysan baa saaran maroodigana waxaa dusha laga saaray maxay xadiid yacni jidhkiisa meel haddaad si kasta waran ugu dhufatid ma geli karo markaa dushoo dhan gacan lugihiisa jidhkao dhan meel walba waxaa ka dusha ay kaga dhadhajiyeen xadiid subxaan allah in waxaa keliya u bannaan labada indhood labada indhoodna waxbuu ku eegayaa dabadeedna saasay usoo dhex galeen dagaalkii dagaalkiibay saa usoo galeen markaa marka waxaa cabsidu hadiyo jeeraale maaragtay waxaa xilligaa lagu dagaalami jiray de waa xayawaan waxa weeyaan faras iyo geel iyo markaa dee e, wixii lagu dagaalamayo weeyaan iyo baqal iyo wixii lamid a ayaa lagu dagaalama markii ay arkeen balaayo saa isu saaran oo raran oo dusha sare wax wax ka saaran yihiin oo hareeraha rag ka taagan rag hareerahana dabcan dee rag baa jooga waxa weeyaan ka taagan maalan wuxuu la mid yahay absolutely wuxuu la mid yahay dabaabadda soomaalida kaaraha kaaraha waxa weeyaan markuu soconaya rag askarta eventariga ee lugaysa ayaa ka dambeeya hareerahana duu socoto waa saasoo kale event wuxuu ahaa kaare kaare caadiya buu ahaa subxaan allah koob iyo soddon bay haysteen marka marka waxaa sasay fardihii muslimiinta sasay subxaan allah markii dagaalkii uu qadhaadhaaday muslimiintii sacad ibn abi waqaas halkaasuu ka eegayaa wuxuu mar walba la hadlayaa khaalid ibna cardafa ninkii uu hogaamiyaha ka dhigay marka wuxuu yihi waxaad yeeshaan sanduuqan dusha ka saaran nimanka askarta ay saaran yihiin iyo xadhkaha isu haya maroodiga xadhkaha gooya deetana muslimiintii waxay yeeleen bay gooyeen bay gooyeen deetana sanduuqii baa soo dhacay raggiina way ka daateen laakiin maroodigi waxba ma yeelin subxaan allah subxaan maalintii waa la dagaalamay waa la dagaalamay muslimiinta laba kun oo qof baa laga dilay maalintii ugu horreysay subxaan allah way qadhaadhaatay waa yowmu armad weeyaan habeenkiina dagaalkii wuu socday waa lasisii jafay waa la dagaalamay maalintii ugu horreysay intii la fadhiyay ayaa waxa weeyaan ninka la dhahda abumuxjan abu muxjan ayaa waxaa la tilmaamaya inuu khamriga cabay khamri buu cabay markaa subxaan allah khamri buu cabay dabadeedna waa lasoo qabtay waa muslin weeye dee muslimkuna waa ka suurtowdaa macsidu subxaan allah marka waxa wey waa la qabtay marka abumuxjan waa kaa sacad ibn abi waqaas wuxuu yihi hala xidho hala xidho abumuxjinna wuxuu ahaa nin geesiya oo la yaablo libaaxa laakiin dee subxaan allah waa la ciqaabay waxaa la yidhi hala ciqaabo gacmaha laga xidhay markaa oo gurigii qasrigii uu sacad dusha sare uu ka daawanayay macrakada dagaalka uu kala socday ayaa hoosteeda lagu xidhay silsilad baa lagu xidhay deetana ninkii waxa weeyaan naftiisu canaananaya bal maxaa lagugu soo xidhay bad ka hadhay dabadeedna subxaan allah waxaa aragtay xaaskii uu qabay sacad ibn abi waqaas oo ahayd maxay gabadhii la dhihi jiray markaa e, yani waxaa la dhihi jiray magaceeda bintu xabsa ha sulma bintu xabs baa la dhihi jiray sulma bintu xabs markaas sulma bintu xafs waa xaaskii uu qabi jiray markii hore muhani ibn xaaris shaybani aan ka warramayna weeyaan ayaa aragtay deetana gabadhii buu la hadla wuxuu ku yidhi ilaahay baan kugu dhaariyee silsilada iga furbuud waxaanana ilaahay ballan aan ku galay inaan caawa halka aan kusoo noqda ama aanoo dhintay haddaan dhintana dee waan dhintay khalaas oo waxa weeyaan waad iska kii ciqaabayseen marka gaaladaasi kulleba hay disho waa kow haddii aan nool ahayna ilaah baan ku dhaartay waa soo laabanaya buu yidhi iyo xadhkahaiga fur xadhiggii ka furtay markaa subxaan allah way u jidhnaxday wayna rumaysatay inuu run sheegayabay dareentay deetan xadhiggii bay ka furtay dabadeedna waxa weeya wuxuu dhahay haddana mar labaad waxa kaa codsanayaa inaad faraska sacad ibn abi waqaasi siiso oo dee sacad markaa waxa weeyaan ma dagaalamayo oo waxaynu nidhi maxay lugahana ciraqii baa kaga kacay xagga dambena maxay finanbaa ka soo baxay markaa mana fadhiisan karo mana istaagi karo beerkuunbuu u fadhiyaa markaa deetana wuxuu uhi faraskaas la yaabka leeyahay sacad ibnu abi waqaas io dhiib faraskiina way u ogolaatay way u dhiibtay markaa deetana seeftii buu qaatay uu dagaalamay sacad halkan sare buu wax ka eegayaa deetana wuxuu arkay faraskiisii wax faraskiisii u eg iyo gacantii wax gacantii abumuxjan u eg deetana wuxuu ihi wallaahi innaha dacnu adacnu dacnu abumuxjan cidda qofka sidan dadka u gelay waay nin geesiya buu ahaa dadka aad buu leyn jiray oo waxa weeye dagaalka uu ku ba'naa markuu galayba dagaalka wuu isbedelayba hareertuu ka galayba waa isbedeshay deetana saacad uu arkaa xaggaasuu ka daawanay markaasu wuxu adacnu dacnu abujab muxjan ninka sidan wax u gelaya waa abu muxjan faraskuna waa faraskaygii <laughs> subxaan allah faraskuna waa faraskaygii wuu yaabay subxana allah habeenkii markii la gaadhay ninkii runbuu sheegay uu soo laabtay halkiibuu isku xidhay markaa deetana sacad ibn abi waqaas baa dee warkii ogaaday wuxuu arkay faraskiisiioo hinraagay ila waa faras maantao dhan lagu dagaalamay oo dhididay maantao dhan lagu dagaalamay markaasuu ilah baan ku dhaartee faraskan naftu hayso waa faras ilaa maanta lagu dagaalamay waana kaad arkaysa waa faraskaaga weeyaan warkiibu markaa abu muxjab buu u yimi warkiibuu sheegay wuxuu ihi saas iyo saasaa dhacday subxaan allah saacad wuu iska saamaxay wuxuu ihi farahu ka qaaday wuu cafiyey wuxuu war warwataase wax iska dhici isna wuxuu dha ilaah baan ku dhaartay diboo u dambaysa haddii dib laygu qabto khamri dambaba subxaan allah maalintaasaa ugu dambaysay marka ala kulli xaal maalintii koowaad sidaasay ku dhamaatay maalintii habeenkii markaa leylatlhud ah markii lagu jiray oo berri oo kale maalintii labaad ee yowma aqwaath markii ay ahayd waa berigii ayaa waxaa yimi subxaan allah habeenkii waxaa yimi nin baa ka yimi laba nin oo wada socdaba waxay ka yimaadeen dhulka shaam labada nin waayo waa qacqaac ibnu camru atamiimi alqacqaac ibnu camru tamimi waxaa la socday marka waxa weeyaan haashim ibnu cutba ibnu abi waqaas hashim almarqaal radi allahu canhu dabadeedna labadii nin markii yimaadeen baa way takbiirteen muslimiintii allahu akbar gaaladii way naxdeen waxay tidhi subxaan allah boqol kun oo nin baa u yimi qacqaac ibnu camruhu walaalayaal waa ninkii abubakar asidiiq u dhihi jiray ina la sawta qacqaac codka qacqaac ibn camru atamimi markuu joogo macrakada ka kaalfi rajul codkiisaa wuxuu dhigmaa ku nin waxaa tababaray khaalid ibn lwaliid almaksumiy sayfullahi almasluul waa gacantii midig ee uu tababari jiray khaalid ibn lwaliid almaksumiy sayfullahi almasluul subxaan allah seeftii ilaahay galka la-ayd ayuu intaasu dagaal la galay wuxuu ahaa maxay raggii soo baxay tababarkii layaabka lahaa ee khaalid ibnu waliid codkiisoo keliya buu abuubakar dhihi jiray kun nin buu u dhigmaa ninkaasi ninkiibaa yimi iyo nin kaloo dhalinyaro ah oo sacad ibn abi waqaas hogaamiyaha dagaalkao dhan uu adeeru yahay oo la dhaho magaciisa haashim ibnu cutba ibnu abi waqaas oo dhowr iyo laatan koob iyo labaatan jir weeyaan weliba illa oo waxa weeyaan subxaan allah il buu la-am waana ka warrami doonaa ninkaas wacdaraha la yaabkeele uu dhigay qaacqaac baa yimi markaa waa loo sheegay waxa la yidhi dhibaatadana haysata waa maroodiyeyaal maroodi baana haysta buu wuxuu dhahay waayahay maroodi baa haysta horta wuu bedelay shaxdii buu bedelay subaxii hore dagaalkii qaabkii u galeen oo dhan raggii midigta ka dagaalamaya wuu soo bedelay kuwii bidixda ka dagaalamayana wuu bedelay wuu mariyay kuwa xagga hore kuwa ilamaa iyo ay rumaysteen nimankii farisiyiinta ahaa maxay in ay meesha ciidan cusub ay yimaadeen deetana wuxuu dhahay ma maroodibay idinku cabsi geliyeen naxnu sanasnac fiil annaga anaguna waxaanu samaynaynaa maroodi baanu samaynaynaa <laughs> maroodi sinaaciya baanu samaynaynaa buuli dabadeedna subxaan allah wuxuu soo qaaday soo kaxeeyey awr geeliiso maaragtay awr buu yeedhay dabeetana qori dheerna afka horuu ka taagay <laughs> maruu dusha ka saaray harguu dusha ka saaray subxaan allah dabadeedna wuxuu u ekaaday maroodi caadiya waa geelii hadda maroodi buu geeli ka dhigay subxaan allah subxii <laughs> subxii markii dagaalkii la gelayay ayay saseen nimankii farisiyiintu wax maroodiya wallahi iyagina maroodiyaal bay wataa waayo xagga hore xagga horena muslimiintii baa ka galay xagga dambena muslimiintii ka galay warmihiina way la hor socdaan marka waxay arkayaan wax maroodigan dee sanka dheerle waxan duubushale dusha laga saaranya waxay u qaateen in iyaguna maroodiyaal soo kaxaysteen maroodi baad baratay soo maaha maroodi baan la imanaynaa buu yidhi subxaan allah sidiibaa haddana dagaalkii ku bilaabmay yowmu aqwaaf deetana wuxuu yihi qacqac baa wuxuu yihi ninkii la socday ee u ahaa hashim ibnu cutba ibnu abi waqas ayuu yihi intaad adigu faras kaxaysatid halkaa boodh ka soo kici boodh deetana faraskiibuu kaxaystay dabal iyo boodh buu halkaa kasoo kiciyey muslimiintana wuxuu idha idinku takbiirta un allahu akbar bay dhaheen subxaan allah waxay u haystaan in boqol kun oo kalena ay yimaadeen deetana dagaalkii baa la galay nimankii maroodiyadoodii maalintii xadhkaha laga gooyey habeenkii intay ku maqnaayeen iyaguna xadhka cusub bay ku soo xidheen subxaan allah maroodigii dib bay haddana usoo eh, kiciyeen isla sidii shalay shalaytole dagaalkii waxawey maroodigaasi intuu joogo waxa weeyaan muslimiinta waa laga raynaya marka sacad ibn abi waqaas isagu ma dagaalami karo qasrigiibuu meeshaas xagga saru ka eegaya markaa wuxuu arkay layaab maalintii labaad wuxuu arkay in maroodiyadan koob iyo soddonkan maroodi in ay laba maroodi ay raacayaanuun laba maroodi meel mmarkuu aado mid inuu raacayo kan kale maroodiga cad alfilil abyad maroodiga caddaanka iyo maroodiga markaa bunni bunniga ah ama midab kale ka labadaa maroodi ayaa hogaaminaya maroodyadoo dhan deetana wuxuu yeedhay sacad ibn abi waqaas qacqac ibnu camru iyo qacqac walaalkii caasim ibnu camru ibni tamimi ayuu yeedhay labadoodii waa u yimaadeen wuxuu yihi labadaa maroodi ayay maroodiyadina raacayeen labadaa maroodi isku taxallushiya inay dishaan okay qacqac baa markaa waran buu soo qaaday maroodigii caddaa ayuu saa u shiishay ishuu ka geliyey subxaan allah yani saxaabigii kale ninkii kale walaala ahayn isna wuxuu yani isku taxallujiyey inuu kii kalena uu isha kaga dhufto waayo ishoo keliya unbaa ka bannaan inta kale o dhan waxa xadiid buu dusha ka saaran ishii baa lagaga dhuftay labadii maroodi baa intuu qayliyey ayuu booday deetana dib buu u laabtay gaaladiibuu markaa ku tuntay gebigoodiiba labadii maroodi markii ay xaggaa u yaaceen ayaa kuwii kalena ka daba yaaceen <laughs> markaasayintiiba waxay ku tunteen gaaladiiba dib ku tunteen subxaan allah farisiyiintii fa subxaan allah saasaa marowdiguu kaga baxay goobtii dagaalka waa la isgalay markaa waa la istumay maalintii labaad ayaa waxa soo baxay waxaa soo baxay markaa walaaliyaal nin soo baxay mubaarasa ayaa la isugu soo baxay mubaarazada waxaa soo baxay bahman jadaweyhi bahman jadaweyhi ma xasuusataan waa ninkii ku laayay muslimiinta yowmal jisri biriijka waa ninkii ku laayay ee dilay maroodigiisu uu dilay uu ku istaagay abu cubayda ibnu mascuud marka bahman jaada jaadaweyhi baa soo baxay qaacqaac ibnu camru baa isna muslimiinta ka soo baxay waa laba halgey oo midna muslim yahay midna farisi yahay dabadeedna qaacqaacba intuu seeftiisaa u qaatay buu yidhi yaa lithaaraati abuu cubayd ya lithaaraati sulayd yaa lithaaraati asxaaba aljisri waa tan buu leeyahay aargoosigii aargoosigii dadkii lagu laayey bridgka lagu laayay dagaalkii bridge ayaan u aargoosanaya buu ninkii abuu cubayd ibni mascuud ee muslimka aha lagu istaagay iyo sulayd labadii nin ee lagu dilay goobta dagaalka ayuu leeyahy waan u aargudaya waa la iskale marka yaa isgalaya bahman jada jadaweyhi iyo waxa weeyaan alqacqac ibni camru atamimi waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay madaxaa la gooyay bahman jaada weyhi fakabara almuslimuun muslimiintiina way takbiir sidaasuu ku geeriyooday ninkii marka waxa weeyaan subxaan allah bahman jaada maxaa ku xigay maalintii afaraad yowmu camaath yowmu cumath baa la dhahdaa dagaalkii waa sii socday waa la isgelayay habeenkii markaa saddexaadba waxaa la dhaha leylat lhariir waa habeenka xanshaashaqa mm, saasaa loo murmaya habeenka dagaalku wuxuu soconaya arbaca wa cishiriin saaca afar iyo labaatanka saacadoodba wuu socday dagaalku subxaan allah loomaba nasininba sidii baa la isu jafaayey marka maalintii axad axad yacni maalin axadeed oo bisha toddobiyo toban ay tahay shacbaan sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada ayaa waxa weeyaan yowmu nasri baa la dhahay yowmu nasriga markaa waxaa timi dabayl yar baa soo dhacday dabayl yar oo fudud dabayl yar oo iska fudud ayaa timi deetana dabayshii baa waxa dhacday ninkii gaalada u hogaaminaya farisiyiinta la dhihi jiro rustum odaygaanu len sheegayna siddeetan jir buu ahaa khatar ah oo daaha hoostiisa ka xukumayaba dowladda oo dhan ayaa waxa weeyaan sariirtii uu ku fadhiyey nin koofiyad dahaba uu sidan jiray subxaan allah alaabo dhan ayaa waxa weeye sariirtiiba dabayshiibaa qaaday deetana wuu ka meeshii sariirtii buu ka tegey maalintaa waxaysi soo raacay ciidan uu hogaaminaya qaacqaac ibnu camru Eh, ayaa soo baxay waxa la socday in la idhahdo hilaal ibna calaqa qacqaac ibni camru wuxuu aaday meeshii uu sariirtii iyo kursiguu ku fadhihi jiray ninkii rustum goobtiibuu aaday uu ka waayay ninkii rustum ahaa waa hogaamiyihii dagaalkii dabayshii dabayshiibaa markaa boodhkii markuu arkuu ka cararay dabadeedna mid ka mida ciidamadii ku dhex jiray gaarka ahayd ee uu qacqaac ibni camru uu hogaaminayay ayaa waxa dhacday walaalayaal meel yacni baqal baqasha soo garan maysaan baqashu waa dee faraska dhidigiisa unbaa la dhahaa mise waa waxay waa tii iska dhali jireen dameerka iyo farasku ay iska dhalaan baqashii ayaa walaalayaal ma baqal buu arkay alaabay ay dusha ka saarantay ninka waxaa la dhahdaa ninkaana hilaal ibnu calaqa atamiimi hilaal ibnu calaqa baqashii markuu arkay buu saasuu u riixay deetana furug waxa saa uga booday nin baa ka booday show nin baa baqashi hoosteeda hadhsanayay isna saasun buu u riixay subxaan allah saa markuu riixayba nin baa meeshii hoosteeda ka booday saasuu usii aagay wuxuu arkay ninkan boodee meesha ku gabanayay waaba rustum hogaamiyihii dagaalkae farisiyiinta hilaal ninkii dhalinyarada hilaal ibnu calaqa baa ka daba orday markaa rustum wuu orday webigii dijla waa ciraaq baday lama ugu dagaalamin webigii dijlu isku tuuray wuu ka daba galay dhegtuu soo qabtay dhegtuusaa u soo jiiday deetana wuu dilay madaxuu gooyey subxaan allah waxaa dhintay hogaamiyihii dagaalka ee farisiyiinta ee rustum dabadeedna intuu sariirtiisii tegay buu qayliyey oo uu yidhi qataltu rustum rustum baan dilay buu yidhi allah rustum ayaan dilay buu yihi halamu ilaya anigay kaalaya buu yihi markaasay muslimiintii takbiirteen waxaa niyad jabay nimankii farisiyiinta saasay ku niyad jabeen subxaan allah markii dee boqorkoodii la dilay iyo ninkii hogaaminayay baa way niyad jabeen way yaaceen marka cajaa'ibka waxaa ka mid a ah, siddeetan kun afartan kun arbiciin alf ayay silsiladeeyeen farisiyiintu silsiladana lugahay kaga xidhi jireen si aanay u baxsanin goobta dagaalka uga baxsanin ayay ugu talagaleen oo waa miidaama dhegamale saa miidaama dhegamale bay ku dagaalamayaan subxaan allah hal qof oo ka a ah dadka markaa waxa weeyaan miidaama dhegamalahdaas ama kuwa silsiladaha lugta lagaga xidhay haddii mid la dilo toban baa la dhacaya oo la dhimanaya marka kuwii silsila afartankii kun baa yaacay webigiiba isku sii daayeen dee laba qofoo silsilada ku jira hadday webiga galaan oo ku dhintaan intii kalena way la dhimatay arbiciin alf ayaa ku dhintay goobtii dagaalka subxaan wixii silsiladeysnaayoo dhan goobtii dagaalka ku dhinteen muslimiintiina way baacsadeen way eryadeen labadii boqol iyo afartankii kun way jabeen subxaan allah ilaahay subxaana wa tacaala cidduu guusha sinayunbaa dee guusha hesha waxaa ku jabay meeshaas calamkii weynaa ee ay lahaayeen farisiintu oo la dhihi jiray drabish kabiyaan drabish kabiyaan waa calan weyn oo laga sameeyey haragga eh, shabeelka ayaa laga sameyey haragga shabeelka bismi illaahi araxmaan iraxiim haraggan shabeelka intaasoo shabeel intay dilaan ayay isku rakibi jireen isku xidhxidhi jireen markaa lix mitir ayuu dherarkiisu waa lix mitir imise shabeel bay dileen talow bismi illaahi raxmaan balliciisuna sagaal mitir weeyaan sagaal mitir oo ballacayo lix mitir oo dherara calan intaa la eg calankiibaa jabay markaa dee subxaan allah drabish dibna umuu kicin dowladdii farisiintu saasay ku jabtay marka marka waxa wey nimankii farisiintu way yaaceen goobtii dagaalka waa laga badiyey marka sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu hogaamiyihii muslimiinta u hogaaminayay wuxuu diray markaa markiiba rag eryada oo bacsada nimankii yaacay nin kalena zuhra ibnu xuwaya ayuu diray wuxuu ku dhahay waxaad isku ka qabataa magaalada bahrasheer bahrasheer caasimada madaainon bay ka tirsantah marka magaalada wadankan aynu ka waramayno dowladdan ay ka waramayno waxaynu nidhi hamsa alaaf sana shan kun oo sanadood bay dunida ka talinaysa caasimadeeda waxa la yidhahda almadaa'in ayaa la dhaha madaa'inna shan magaalo waxay ka kooban tahay toddoba magaalo waa magaalo caasimada xaruntii dowladda farisiyiinta oo dhan waxay ka kooban tahay toddoba magaalo toddobadaa magaalana waxa weeyaan waa beero jiq waa meel beera ah nicmada ilaahay u siiyey waa meel beera ah meesha ugu wanaagsan bay dee dabcan ka degan waa meel beera ah todobada magaalaba haddaad magaalada ka soo safartid oo aad timaadid magaalada kale adoon xabad roodhi iyo markaas waxa weeyaan aan isticmaalin ayaad ayaad tegaysaa buud eh, maalin maalintii la furanayay magaalada xiira oo ahayd caasimadda caasimadii labaad ee farisiyiinta oo xiro la dhihi jiray khaalid ibn waliid baa furan jiray odaygii labada saddex boqol sanadood jiray talaatmiya alf sanadood buu jiray odaygaas odaygaas saddexda boqol sano jiray oo la dhihi jiray cumar cabdilmasiix ma xasuusataan maalintii aan ka warramaynay dabcan waa ka warrabnay markii waxa weye khilaafadii abibakar bay ahayd iminka khilaafadii cumar ibnukhadaab baan ku jirna marka odaygaas waxaa talaatimiya sane saddex boqol sanadood ayuu hadaadiisu ayaa magaalada xiira meel qasri ka mida buu lahaa abu khaalid baa marka khalid ibn waliid baa odaygii qabtay markaa subxaan allah deetana odaygaas markuu qabtay buu yihi war odaygaagan gaboobay oo sooniyihii baa soo dhacay oo garhkiibaa caddaaday markaasuu yihi kam cumrak imise jir baa tahay markaasuu yihi talaat mia sana saddex boqoloo sannadood acuudu billaahi marka waa ninkii sunta watay ee deetana waxa weeye waxaa iska soo horreysiyey farisiyiintii ama carabtii deganeed magaalada xiira dabeetana waa kii yidhi sumu saaca weeyaan khaalid baa intuusaa yidhi bismi llahi raxmaan raxiim bisinkiintu qabtuu cunay suntii waxna kumuu noqon ilaahay waxna kuma yeelin marka ninkaa odaygaabaa wuxuu dhahay waxyaalaha ee dowladda farrisiinta aan ku arkay buu yidhi magaalo hebel ayaan ka soo safraysaa ilaa iyo hebel baad usoo safraysaa gabadhaa soo safraysa buu yihi waxay soo qaadanaysaa sahay xabad roodhiya xabad roodhiya ayuunbay soo qaadanaysaa intaa kaloo dhanna way iska soconaysaa oo waa meel beera ah oo midhahaasun midhahaasunba iska cunaysa marka waa meel loo barwaaqeeyey weeyaan calaa kulli xaal markaa toddoba magaalo magaaladaasi ka koobnayd oo wada beera ah toddobada magaalo maxaa la dhahaa qoro qoro haddaad waxa weeyaan aad rabtid inaad xasuusatid toddobada magaalo waxaa la dhahaa sabat kow bahrasher waa laba aspanir waa saddex darsinaser waa afar daysafon waa shan saluuqiya lix maahuda waa toddoba magaalada caasimadu toddobadaa magaalay ka koobantay mar kale mun ku celiyaa saabaad bahrasheer asbaneer darsinaser daysafoon saluuqiya maahuda toddobadaa magaalay ka koobantay caasimadu waa madaa'in baa loo yaqaan okay toddobadaa magaalo bahrasheer oo ahayd meeshii qasriga uu ku yaalay boqorka kisar ibnu hurmus ayaa waxa weeyaan waxaa loo diray zahra ibnu xuwaya ayaa la yidhi ku qabo go-doon ka qabo raggii yaacayna ka daba tag sacadna waa soo baxay magaaladii saabaad ayuu isagu yimi saabaad markaa way isdhiibtay iyadu istaslamat way isdhiibtay gacmahay taagtay waxaa xukumayay ninka la dhihi jiray shahrazaad ayaa isdhiibay khalas markii ay isdhiibta waa iska tegay dowladda islaamkay soo hoos gashay markaa sacad bin abiqaas ciidankii wuu kaxaystay wuu sii socday wuxuu tagay madlam saabaad waa isla un magaaladaasun meel ka mid a ah halkaa wuxuu ka helay markaa ciidamadii kataaibu boran kataaibu boran ma xasuusataan kataibu booraan waxa weeyaan waa ciidamo loo waxaa iska lahayd ninkii boqorka ka talinayay dowladda farisiinta iyo sdajar waxaa ka horreysay gabadh gabadha waxa la dhihi jiray boran dakht waxaa la dhihi jiray booraan dakt boqorad bay ahayd booraantaasi ama booraankaasi waxay lahayd askar u gaara askartaas magaceeda loogu magac daray waxaana askarta markii hore lahaan jiray aabaheed oo ahaa kisr ibnu hurmus kiil noolaa xilligii nabiga noolaa weeyaan kisr ibnu hurmus marka kisra boqorkaas kibir intuu ka qabo intuu soo fadhiisto subxaan allah qasrigiisa intuu soo fadhiisto ayuu koofiyad lixdan gara lixdan kilogaram oo dahaba ayuu madaxa gashan jiray lixdan kilogaram oo dahaba ayuu madaxa gashan jiray qofku markuu soo galo koofiyadda lixdan kilogaram oo dahabana saa ugu fadhiyo argagax baa ku dhici jiray argagax ayaa ku dhici jiray waa cajiibe waxa la yaab isweydiinaya lixdan kilo garaam dahaba siduu xambaaraya madaxaagu lixdan kilo miyaad ku xambaari kartaa <laughs> wuxuu samayn jiray silsilado ayuu guriga xagga sare ayuu kusoo xidhi jiray silsilado subaa marka isagu madaxiisu muu sidi jirin ee silsiladaasay jiray markaa wuu gashan jiray uun sida koofiyadunbusaa u gashan jiray subxaan allah dabadeedna koofiyadaa dee intaasoo kilo garaamu dahabana wuu sitaa marka ninkaasi wuxuu lahaan jiray libaaxyo libaaxana waxaa maalin walba lagu qadaysiin jiray qof ka mida ibni aadamka ama addoommadii u shaqayn jiray dowladda farisiyiinta ayaa la siin jiray ciidankan markaa joogay madlam saabaade kataibu booraan waxaa la socday subxaan allah waxaa la socday asadkii libaaxi baa la socday libaaxi ayaa la socday dabadeedna libaaxii bay kusoo daayeen muslimiintii waa libaax dadcuna bartay dadkii muslimka sida loo cuno dadka bartay bani aadamka sida hilibkiisa loo cuno bani aadamkuna iska jiricsanya waa sandawaj weeyaan gebigiisaba markuu libaax uu barto hilibka bani aadamka subxaan allah calaa kulli xaal maxaa dhacay markii libaaxii la arkayba waxaa usoo baxay ninkii geesiga ahaa dhalinyarada ahaa waa kuma haashim ibnu cutba ibnu abi waqaas haashim almirqaal ninkii aanu nidhi welibanaa il buu ka yara yani il buu la-aa il keliyana wuu qabay waxaa adeer u ah hogaamiyaha ciidamada muslimiinta sacad ibn abi waqaas deetana wuxuu sameeyey warankii ayuu wuxuu ka taagay dhulka waranku laba af buu leeya afkii hore dhulka ka taagay dhulkii afkii kalena waxa weeyaan dee cirkuu jiraa deetana libaaxi baa saa u soo booday subxaan allah isna wuu ku booday libaaxi labadii waxa weye waxaa isku soo booday libaaxii dadcunka ahaa iyo waxa ku soo booday maxay waa isku soo boodeen hawada isugu tageen waxaa hawada isugu tegay hashim iyo libaaxi deetana libaaxii baa soo laabtay wuu soo dhacay halkaa shafka waxaa ka galay warankii uu dhigay meesha uu ku aasay haashim ibnu mirqaal famaat wuu dhintay markaa waxaa dhintay libaaxii kataa'ibu booraan wuu dhintay subxaan allah dabadeedna waxaa dhacday muslimiintii baa qaylisay waxay dhaheen qatala asad lislaam asad alfaris libaaxii muslimiintu wuxuu dilay libaaxii farisiyiinta subxaan allah subxaan allah sacad ibn abi waqaas baa loo sheegay wiilka dadeerka u ahayd wacdaruu ka dhigay madaxuu ka dhunkaday markaa sacad wiilkii wadeerka uu ahaa madaxuu ka dhunkaday dabadeedna wiilkii wiilkiisiinaysna luguhu ka dhunkaday subxaan allah subxaan allah subxaan allah cajaayib ciidankiina waa jabay ciidankii sacad baa marka ka awood batay subxaan allah dabadeedna magaaladii buu galay wuxuu magaaladii uu la kula kulmay boqol kun oo waxa weeyaan beerelaya boqol kun miat alf fallaaxiin boqol kun oo beerelaya oo iyagoo aan dagaalka ka qayb gelin warqad buu qoray waxaynu nidhi ilbiriqsi buu ula socdaa amiir ilmuuminiin cumar ibn khadaab daqiiqad daqiiqad buu la socdaa waxa meesha ka dhacay maalin walba nin fariinsidaaba u taga kana soo baxa subxaanallah wuu sii socdaa wuu soo socdaa wuu sii socdaa wuu soo socdaa dabcan dee meeshu carib male marka dhowr nin baa dee ka shaqaynaya waa boosti weeyaan dhowr nin baa ka shaqaynaya qol qofba meel uu taagan yahay warqada usii dhiibaya kan usii gudbinaya wahaakada saasay u shaqaynaysa marka marka saacad wuxuu u qoriyay maxay riboodku barba gudbinay boqolkan kun markii uu la kulmay ayuu warqad buu qoray cumarba wuxuu yihi maxaan ka yeelnaa cumar wuxuu dhahay haddii marka waxa weeyaan ay yihiin dad fallaaxiina oo aan kula dagaalamin faraha ka qaad ha bixiyaan jizyada jizyadii buu ka qaaday waa iska sii daayay oo iska cafiyey maluu laynin waxa uu xisaar uu ku qabtay magaaladii kale oo isla madaa'in caasimada ka mid ahayd laakiin magaaladan waxaa ku yaalay madaa'inu kisra weeyaano waa diiwaanu kisra qasrigii weynaaye kisra ibnu hurmus baa ku yaalay dabadeedna walaalayaal xusaar buu ka qabtay mesh muddo dhowr bilo ah laba bilood ayaa go-doon laga hayay magaaladii marka boqorkii yasdajar ee farisiinta u talinayay wuxuu soo diray nin buu soo diray nin ayuu soo diray ninkaas wuxuu leeyahay balla hadal dadkan muslimiintaa carabta waxaad dhahdaan waxaad ku dhahdaa inta aad naga furateen qaad webigaas inaga ha inoo kala dhexeeyo wixii xaggaa ka xigaana anagu aan iska yeelanno idinkuna wixii xaggaa iska xiga aanu yeelano marka nala heshiiya buu soo diray marka dabadeedna ninkii lasoo diray ee dee dhambaalka siday ayaa gidaarkii dushiisu soo istaagay deetana wuxuu yidhi nala heshiiye buu idhi amaa shabactum laa ashbaca allaahu buduunakum war miyaydan dhargin calooshiinna alla ma dhargiye ayuu yidhi subxaan allah waa ninkii farisiga ee meesha soo istaagay qaata waxaasoo dhan maydaan dhargin alla calooshiinna ma dhargiye ayuu dhahay nin muslimiinta ka mid ah oo abumafras la dhihi jiray aswad ibnu qatba oo askartii ku dhex jiray ayaa afkiisunbaa hadlay afkiisii ayuunbaa hadlay deetana ninkii u argagaxay wuu booday meeshii buu ka cararayba subxaan allah dabadeedna markuu ninkii cararay waxa la cararay wixii magaalada deganaay oo dhan ba magaalada wixii deganaa oo dhan baa yaacay hal mar subxaan allah magaaladiiba waa la faaruqiya caasimadii dhammayd midh kama hadhinba subxana ilaa boqorkii yasdajar doon buu ka haystay webigii uu ka booday wuu cararayba magaalo kale janowlaan la dhahdo iyo meelahaas uu aaday subxaan allah waa la yaabay muslimiintii baa yaabtay marka goodoon waxa gidaar baa dee damcan ka sokeeya war maxaa dhacay lama garanayo mid markaa cararayay bay qabteen maxaa dhacay bay dhaheen wuxuu dhahay meedan ogeyn waxa dhacay maya oo magaalada macid baa ku hadhay magaalada wixii dad joogo dhan way ka yaacaan way cidimo joogto war maxaa dhacay ba la wuxuu dhahay ninkan hadlay maydaan ogeyn oo ninkan hadlay waayo dee ninkan hadlay waa abu abu mafras <laughs> waa abu mafras aswad ibnu qaduba weeyaan oo muxuu yidhi oo maydaan ogeyn wuxuu dhahay dadkii naftaa haysa way wada xiiqsan yihiin markaa wuxuu idhi ninkii baa lala hadlay yihi war maxaa tidhi kasuu anigu waxaan idhi ma garanayo subxaan allah ninkii baa la waraystay la war muxuu ninkan idinku yidhi markaa waxay dhaheen wuxuu nagu yidhi wallaahi lanusaalixakum xataa naakula casla afraadiin biatruj kuuda subxaan allah wallaahi laa nusaalixakum ilaah maan ku dhaartee heshiis aan ila gelaynaa ma jirto xataa naakula casla afraadiin biatruj kuuda ilama ayaan ka cunayno malabka caslu afraadiin loo yaqaano oo boqorkii noo keliya uu cuno waa malab uu cuno boqorka yasdajar mooy intaan ka cunayno tegi mayno biatruj kuuda timirta kuuda la ydhahda ku cunayno wuxuu ku hadlay luuqadda farisiyiinta maaha af carabi kelmadahani waa af farisiyiintu ku hadlay muslimiintuna may fahmayn isagii hadlayna muu fahmayn baa fahmay subxaan allah <laughs> ninkii cararay baa fahmay marka ninkiibaa wuxuu hi wallaahi waxaanu garanay in afkiina malaa'ige ka hadlayso oo malaa'igta ilaahay idinla jirto way firdhadeen markaa goobtiiba way ka yaaceen magaaladii dhammayd caasimadii dhammayd ereyga ninkaasaa lagu furtay subxaan allah dabadeedna magaaladii buu soo galay markaa sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu iyagoo wada yaacay dabadeedna ninkii doonta kaxaystay boqorkii yasda jar ayuu ka daba diray caasim ibnu wuxuu ka daba diray marka waxa weeyaan qacqa ibn camru iyo caas ibn ibnu camru tamimi waa laba ninoo walaalaa weeyaan ciidan buu ka daba diray lixdan nin ilaa siddeetan nin bay ahaayeen waxaa la yidhi taga ka daba baxa markaa ninkii eryada boqorkii cararay magaalada ka cararay markaa magaalada waa webigii dijla weeyaan webiga markaa fata wuu fatahsanaa fayadanaat baa jira wuu fatahay doonyana may haysanin maxay kaga tallaabayaan subxaan allah qaacqaac ibnu camru iyo nimankii kale la socday fardahoodii bay kaxaysteen waxay dhaheen bismi illahi raxmaan raxiim faraskii bay ku galeen markaa badweyntii badweynta waxay kaga tallaabeen waa doonidii waxay kaga tallaabeen faras bay kaga tallaabeen webigii weynaa subxaan allah subxaan allah wan yansurkum allahu falaa qaaliba lakum hadduu ilaahay uu kula jiro cid ku jebinaysaa male haddii ilaahay jidkiisa aad u dariraysid oo ay dhab tahay cid ku jebinaysa male marka qof keliya xitaa kamkama dhaawacmin hal nin baa la sheegay oo faraska markaa saarnaa uu ka dhacay subxaan allah dabadeedna faraska markuu ka dhacay ayaa waxa ka daba booday qacqaac ibn camru tamimi uu dabaashay uu kasoo badbaadiyey markaa markaasi muslimiintii waxay dhaheen acajasat innisaa waan yalidna mila qacqaac ibni camru dumarkii miyay ka caajiseen inay dhalaan nin lamida qacqaac ibni camru atamiimi waayahay muslimiintii magaaladii bay galeen bahrasheer caasimadii dowladdii farisiyiinta oo markaa waxa weeyaan mm-hmm. looga talinayay mm-hmm. kisra ibnu hurmus uu fadhiyey markii ay galeen ay arkeen qasrigii cadda ayay xasuusteen xabiibkii maxamed sala allahu calaa hada alxabiib sadaqa rasuulu llah bay dhaheen sadaqa rasuulu llah rasuulkii ilaahay run buu sheegay wasadaqa rasuulullah rasuulka ilahina run buu sheegay sala allahu alayh wasalam isag maalintii yowm alaxzaab dagaalkii axzaab markii khandaqa muslimiintii dhowrka boqol ee qof ahaa gebigooduba saddex boqol ilaa sagaal boqol oo qof bay udhexeeyeen gebigood oo dhanba tobanka labiyo tobanka kuni ay isku weerka kaga hayeen magaalada madiina nebigu wuxuu le alayhi salaatu wasalaam laqad uctiitu mafaatiixa kisra waa la isiiyey furayaasha dowladda kisar ibnu hurmus uu ka taliyo markaasaa saxaabadii baa meesha fadhiida waxay dhaheen yaa rasuulallah kisar ibnu hurmus rasuulka ilaahay ma kisar ibnu hurmus baad sheegaysaa boqorka ugu weyna duunyada xilliga markaasuu uhi nacam kisar ibnu hurmus wallaahi araa qasra alabyad ilaah baan ku dhaartay qasrigiisa cad baan arkaa buu dhahay rasuulku sala allahu calayh wasalam maalintii kale uu nabigu soo hijroonayey ee uu ka soo hijrooday magaalada maka ee la eryanayay nin la eryanayo weeyaan oo la baacsanayo oo madaxiisa la dusha laga dhigay boqol kun boqol halaad iyo saaxiibkii abubakar ee hijrooniyan boqol halaad isna laga dhigay sala allahu calay sayidina rasuuliillah ayaa waxa weeyaan nin baa kasoo daba baxay ninkaas nin reer baadiyaa buu ahaa waa suraaqa ibnu malik odaygii suraaqa ibnu malik baa kasoo daba cararay faras buu watay markaa wuxuu arkay inuu ciddan sii socota ay tahay maxamed iyo markaa saaxiibkii abubakar markuu ku soo dhowaaday u arkay nebiga u xataa maqlay qiraa'adii qur-aan akhrinta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa faraskiisiiba waxay wuxuu galay dhulka dhulku gala uu dhacay faraskiiba dhacay subxaan allah mar labaad buu kiciyey markaasuu hadana isku dayay faraskiiba haddana lugaha dhulka la galay markaasuu ninkii ka dhacay saddex jeer markuu ka dhacay buu ninkii cabsado is yidhi wallahi halis way ku dhamaatay wuu qayliye markaa wuxuu yidhi maxamedow nabadgeliya nabadgeliya si kay nabadgeli subxaan allah deetana nabigu nabad bu uu nabadgeliyey wuxuu dhahay dadka naga dambe kaa dambeeya nagaga filno waa yahay buu dhahay odaygii la dhihi jiray suraaqa ibnu maalinka reer baadiyaha ahaa warqad buu nebigu u qoray abubakar baa dabcan u qorayay in muslimiintu markay awood yeeshaan in markaa wax weeyaan la siiye magangeliyo waanu islaamay odaygii la dhihi jiray suraaqa ibnu malik waay odaygan suraaqa nebigu muxuu ku dhahay ma taqaanaa nabigu wuxuu ku dhahay sala allahu calayh wasalam yaa suraaqa kayfa bik wa calayka siwaaray kisra ibnu hormus suraaqooy bal ka waran adoo sita shuuliyada dahabka ah gacmaha uu ku gashto boqorka kisra ibnu hurmus markaasuu dhahay yaa rasuul allah kisra ibnu hurmus ma kisra ibnu hurmus ayaan xidhanaya shuuliyada dahabka gacmaha uu ku sito markaasuu yihi nabigu nacam maalintii ay ugu darnayd noloshiisa nabiga la eryenaya la bacsanayo hijrada ayuu dhahay sidaa bal maxaa dhacay haddaba siduu runta u sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkan ka eega waa galay sacad magaaladii buu galay qasrigii caddaa bay arkeen diiwaano kisra markii ay arkeen sadaqa rasuulullaahi bay dheen way takbiirteen magaaladii bay galeen qasrigiibay meeshiiba masaajid bay ka dhisteen masaajid buu ka yeeshay sacad ibn abi waqaas sideed ragcadood buu tukaday salaatu shukriga ah oo ilaahay ugu mahad celinayo haniimooyinkii ayay ka qhaniimaysteen wixii uu ka cararay marka waxa weeyaan subxaan allah ninkii la dhihi jiray kisra iyo wiilkiisii yasdajar iyo boqortooyadii ka carartay dabadeedna sacad wuxuu lahaa kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrathnaaha qowman aakhariin subxaan allah subxaan allah aayaadkii uu nabi ilaahay kaga sheekinay maxay markii fircoon isna la halligay ee uu ka tegay maxay yacni nicmadiisii waxyaalihii ku faahiki jiray oo dhan iyo khayrkii bal ilaahay baa leh kam tarakuu min jannaatin wa naciim alla fara badanaa waxay ka tegeen jannooyin iyo beero iyo nicmado wa zuruucin wa maqaamin kariib iyo maqaam weyn iyo beero waaweyn ay ka tageen wa nacmatin iyo nicmooyin kaanuu fiiha faakihiin ay ku faakihaysan jireen aayaadkii buu akhriyey markaa sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu ardaa haniimooyinkii la yaabkoodii iyo farabadnaantoodii subxaan allah ayaa waxaa kamid mid ahaa waxyaalihii la haniimaystay roog roogga soo ma garanaysaan roogku waa sajaayadda weyn sajaayadda guryaha la dhigto soo mada arkin guryaha lagu sharaxdo dee rooggaa weyn waa green waa akhdar wuxuu la mid yahay matalan iminka kubadda ah, kubadda marka la cayaarayo soomaalida arkin roogga akhdarka waa roogga akhdarka oo xilligaa dee joogay oo akhdara gariina marka yazda jar kibri wuxuu ka qabo xilliga maaragtay xagaaga dee waxa weeya roobkii baa da-aaya subxaan allah dhulkao dhan baa cagaaran marka meesha beerta ah buu fadhiisan jiray marka barafku da-aayo ila dowladdiisu weyweyntahay eera wuxuu ka telinayo ciraaq iyo eeraan iyo bakistan iyo usbakistan ilaa hindiya ah hareerihiidaasuu ka telinay waxaa ustaan oo dhan wuu gaadhay subxaan allah dee mar mararka qaarkoodna dowladda keliya adduunka ka jirta ayay ahayd subxaan allah mararka qaarkeedna waxay dowladda keliya adduunkaba ka jirta oo marka xitaa yurubta bariyeed oo dhan bay ka talinaysa marka subxaan allah calaa kulli xaal intuu halkaa fadhiisto roog weyn oo lixdan mitir weeye lixdan mitir oo dherara iyo lixdan mitir oo ballaca intuu leegyahay ufiirsa lixdan mitir oo dherara ballaca iyo dherarkiisuna lixdan mitir oo doogo akhdara ayuu saa u fadhiisan jiray kaa uu ku raaxaysan jiray waxaa ka mid ahayd haniimooyinkii waxaa kaloo haniimadiisii ka mid a siwaarey kisra siwaaray kisra shuuliyadii uu gacmaha saa u gashan jiray shuuliyadu waa maxay waa wax gacanta saa loo gelinaya ilaa iyo cududa ilaa iyo halkaa oo dahaba oo dahaba ah weeyaan subxaan allah ayaa waxa weeyaan laga soo saaray meesha haniimadii markaa waa la qaybiyey khumuskiina waxaa loo diray amiir ilmuminiin cumar alfaaruq radia allahu canhu wa arda cumar alfaaruq baa loo diray dabadeedna cumar waa kii lahaa wallahi ina qowman adduu haada qoom markaa waxa weyaan haniimada intaa la eg yacni keenay laqowmun umana waa dad aaminiina buu yihi waa dad ammaano leh ayuu dhahay dabadeedna imaam cali baa u jawaabo wuxuu idhi yaa amiira almu'miniin amiirkii mu'miniintow in ratacta la rataaco haddaad adigu dadwe cuni lahayd iska cuncuni lahayd xoolaha dadweynaha la ratacu yaguna way cuni lahaayeen buu yihi subxaan allah sababtu waxa weeyaan dadku waxay eegayaan qofka madaxdooda hadduu iska ratacsado iska cuncuno xoolaha dadweynaha kuwa ka hoosiya wasiiradiisuna dee denbay ka siinayeen markuu uu hurmo uu cuno madaxweynuhu iyaguna koob iyo siddeetan hurmay la cunayaan subxaan allah subxaan <laughs> allah subxaan allah subxaan allah nin baa qiso yar baan idinka sheekeynayaa qisa aabbahay iga sheekeeyey nin baa waxay wuxuu dhahay dukaan buu la waa nin soomaaliya marka dukaan bay shuraakay lahaayeen shuraakadaas nin baa markaa dukaan bay lahaayeen subxaan allah shuraaki lahayn lacag bay wada gashteen marka nin baa maalin walba wuxuu qaataa lacag buu ka qaataa dukaanka lacag buu ka qaataa subxaan allah dabadeedna lacagtaa markuu qaato ninkan kalena shaqaale weeyaan isna intuu qaato in la eg ayuu isna jeebadda geliyaa hadduu afartan kun qaato afartan kun buu kana jeebadda geliyaa hadduu konton qaato kana konton buu jeebadda geliyaa kan markuu lixdan qaato lixdan buu geliyaa subxaan allah dabadeedna dukaankii baa kacay <laughs> dukaankii ayaa kacay markuu dukaankii kacay buu labadii nin baa isqabsaday or xoolihii meeye buu yidhi kaasuu yidhi adaa qaatay kaasuu yidhi anigu haddaan qaatay intaasoo wax igu xisaabiyo intaas iyo xoolihii intaasoo hadhaysan markaasuu yidhi markaad qaadatay anna waan qaatay labaatan baad qaadatay labaatankii baan qaatay soddon baad qaadatay soddonkii baan qaatay konton baad qaadatay adna <laughs> konton baad qaadatay walidalika waa runtiisa wey alimaam cali ufiirsa sida uu fasiray waxa weeyaan haddaad iska cuni lahayd xoolaha dadweynaha cumarow iyaguna way cuni lahaayeen buli subxaan allah marka cumar waxaa loo keenay haniimadii oo ay ku jirto shuuliyadii siwaaray kisra ayaa loo keenay dabadeedna cumar wuu xasuusnaa dee wixii dhacay hijradii xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay war odaygii reer baadiye ahaye suraaqa ibnu malik me suraqa ibnu malik may suraaqa waa loo yeedhay subxaan allah suraaqa markii loo yeedhay ayaa lagu yihi muxuu kugu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintood uu soo hijuroniyad ka daba timi markaasuu wuxuu dhahay wuxuu igu dhahay kayfa bika yaa suraaqa wa calayka siwaaray kisra bal ka waran suraaqay adoo sita shuuliyada dahabka ah iyo maryihii uu sidan jiray markaa boqorkii markaa wax weeyaan kisra ibnu hurmus subxaan allah dabadeedna wuxuu ku dhahay cumar gasho u dhib u fiirso muslimiintii o dhan ba arkaysa caasimadii muslimiinta gasho waa loo dhiibay waxaa loo geliyey maradii uu gashan jiray kisra ibnu hurmus waxaa loo dhiibay dahabkii alaabadii koofiyadii seeftiisii ool wax alaali wixii uu gashan jiray kisra ibnu hurmus bakin bakin suraaqoy bakin bakin waxaad sidataa maryihii iyo dharkiisara ibnu hurmus ninkii laga cabsan jiray marka subxaan allah wa min mucjisaati nabiy llaahi sal allahu aleyh wasalam waana mucjisooyinka nabiga moxamed alayhi salaatu wasalaam aan intaa insha allah kusoo gabagabayo dagaalkii qaadisiya ee markaa sababay inay barburto aabidul aabidiin ay khadka ka baxdo dowladdii qaadisiya dabcan dagaalo badan oo kalea ka dambeeyey oo fara badan oo dhulka eraan ka dhacay waanaan ka warrami doonaa insha allahu tacala xalaqaadka soo socda laakiin dagaalkii ugu weynaa ee dhabarka jebiya wuxuu aha dagaalkii markaa alqaadisiya iyo wacdarihii ka dhacay aynu ka warramayna markaa walaalayaal caasimadoodiina sidaasaa lagu furtay boqorkoodiina waa ka warrami doonaa waa cararay meelahaasaanu ku dhintay waa ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala guulahana waxaa u horseeday muslimiintii saxaabadii rasuulka ilahi ridwaan calayhim oo uu markaa maamulayay guddoomiyahoodii iyo madaxweynahoodii iyo amiirkoodii ah markaa cumar alfaaruq radia allahu canhu iyo taladiisii iyo khidadii iyo qorshihii uu dhigay radia allahu canhu arda ilaahay raalliha ka ahaadee intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa insha allahu tacaala kadibna su-aalaha haddii ay wax jiraan mid iyo laba ayuun baan idin siin doonaa insha allahu tacaala haddii waqti inoo harsan yahay di kalena saasaynu ku dhamaynayna insha allahu tacaala jazakum allahu khayran haye waktigiibaa saa ku dhamaaday okay already waa yahay baarak allahu fiikum waa yahay jazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat llah waayahay asalaamu calaykum walaalayaal idinkuna wayno iyo sabtida soo socota in sha allahu tacaala